الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقول هم عتقاء الله عز وجل وكان هديه dhaqankii nabiga iyo siradiisu wuxuu ahaa cidqa cabiidi lmushrikiina gaalada addoomadooda in la xoreeyo idaa goortii kharajuu ay u soo baxaan ila lmuslimiina muslimiinta wa aslam ay hogaansamaan ninkii addoonkaay gaal gacantii ku jiray haduu addoonkii islaamo oo uu sayidkiisii ka soo baxsado oo muslimiinta soo gaadho nabigu waa xoreyn jiray wuxuuna odhan jiray hum ayagu kuwan addoommihii soo baxsadee islaamay cutaqaau llaahi caza wajalla ilaahay kuwii xoreeyey weeye aadama ma xorayna allaa xoreeyey buu odhan jiray xadiidka abu daawuud baa soo saaray min طariiqi bni isxaaq can abaani bni saalix can mansuur muctamir can ribciyi bni xiraash can cali bn abi aalib sidoo kale axmed iyo nasaa-i baa soo saaray min ariiqin ukhraa ku soo saaray min ariiqi shariik ibn cabdilaahi naqi can mansuur muctami can rabci bni xiraash shaahid kalena xadiidku waa leeyahay wasaxaxu tirmidi fii jaamicih walxaakim fii mustadrakihi wadiyaa almaqdisi fi lmukhtaara xadiidku marka waa xasanun biariiqayhi saxiixun bishaahidih wa kaana sala اllahu alay wasalam hadyuhu hadyigiisu wuxuu ahaa anna man aslama ruuxuu ku soo islaama calaa shayin shay uu wato hanti ah shaygaasoo fii yaddii gacantiisa ku jiraa fahwa lahu asagaa iskale ninka haweenay uu qabo addoommo uu wato xoolo uu leeyahay kusoo islaama nabigu gacanta ma faragelin jirin waa u dayn jiray walam yandur nabigu ma eegi jirin ilaa sababihi sababka kusoo shaqaysta hantidan uu watay iyo addoommadan iyo caruurtan iyo ubadkan meeshuu ka keenay iyo siday gacantiisu ku soo galeen nabigu muusan baadhi jirin qabla alislaami islaamka ka hor sababkii uu ku hantiyey ama uu ku hantay islaamka ka hor nabiguma dabageli jirin bal yuqiruhu waa sugi jiray shayga asaga ah fiyadii gacantiisu ku dayn jiray kamaa kaana qabla alislaami islaamka ka hor siduu u haystay u maamulin layib yuu u dayn jiray haddii markaasi nin haween badan qaba uusan soo islaamay matalan walam yakun subanhu ma ahayn yudaminu mid ka dandhaba almushrikiina gaalada idaa aslamu markay soo islaama shaygii atlafuhu ay dileen calal muslimiinta ay ka dileen oo min nafsin naf ah gaaladu qabla alislaam muslimiinta ay dileen ee halganka ku dhintay ama jihaadka ku dhintay ama ay dileen nabigu waad islaanteene muslimiinta aad laysan hadda ka hor dandhaba magtooda bixiya muusan odhan jirin aw mase maalin maal xaala alxarbi xilliga dagaalka walaa qabli xilliga ka horreysa xilligii dagaalka muusan weydiin jiri ilaa iyo xilligaa wixii ka horreeyaba waxay dagaal ku dileen iyo dagaal wixii ama hanti ay ku qaateen nabigu muusan dabageli jirin wacazama wuxuu go'aansaday asidiiq abubakar radia allahu tacaala canh calaa tadmiiri اlmuxaaribiin qolyihii dagaalamaya in laga dandhabo laga magdhabo oo min ahli riddati ka mid a diyaati lmuslimiin muslimiinta magtoodii abubakarba wuxuu damcay markii murtadiinta laga adkaaday oo ay jabeen in intoodii dambe gacanta lagu dhigay ama islaamay markaasi uu ka qaado wixii mag ah muslimiinta ay dileen shuhaadadii yowmlyamaama geeriyooday kulli inuu ka magdhabu damcay iyo wa amwaalihim amwaali muslimiin <clears throat> ama amwaalahum amwaal muslimiin diyaat muslimiin wa amwaalahum faqaala cumar wuxuu yidhi tilka diyaadkaas tilka midaasi dimaaun waa dhiig weeye ama waa dhigag usiibad lagu dilay fii sabiili اllaah wa ujuuruhum ajirkooduna cala allah ilahay buu saaran yahay cumar baa wuxuu yidhi wixii aad ku talayso dhan abubakro waan yeellay laakiin ninkii shahiidka ahaa asagoo diinka ilaahay difaaci ku dhintay ama saa lagu dilay mad baan ka rabnaa maanan yeelin buui hawshaa suuragal ma aha waxaa ila quman in hawshaa lagu daayo ninka shahiidkaa ah, mag ma laha diin alluu difaacahayo saasuu ku dhintay marka waa dimaa usiibat fii sabiili اllah wa ujuuruhum shuhadadiina ajirkoodana calallahi ilahay buu saaran yahay haddii laakiin inagu mag aynu ka qaadno iyo dandhow yaqaan waxay noqonaysaa inaan ajirkooda qayb ka mida dandhabayn walaa diyata lishahiidin macnahaasu ku yidhi kama fi saxiix waad garanaysaan xadiidkii dheeraa ee muxuu aha uu fafahayay abubakr albarqani asagoo fii mustakhraji calaa saxiix albukhaari baa aad u fafaashay <clears throat> marka iyo almusal calaa saxiix muslim iyo keyrkiiba faqaala wuxuu ihi markaasi faاtafaqa asaxaabatu cafwan saxaabada waxay isku raaceen calaa maa qaala cumar cumar eh, abubakr nimankaa go-aan buu ku xukumay wuxuu ku xukumay dhowr arimood wuxuu yihi kow waxaan ku heshiinaynaa oon idinku aqbalaynaa in aad ku qirtaan raggiini dhammaaday naar inay ku jiraan tashhaduuna ana qatlaakum fi اnnaar wa qatlaana fi ljanna waa qodob buur qodobka koobaad waxaa weeyaan inaad qirtaan ood ka marakacdaan saacadda idinkoo taagan wixii annaga naga dhintay ee dagaalihii ku dhammaaday saxaabaha ama quraa ah ama xufaad aha inay ahlu janno yihiin janna ku jiraan wixii a idinka dilayna ay ahlu yihiin oo naar ku jiraan maxaa gaalnimaad ku dhammaatay iyo riddo <clears throat> midda labaad wixii muslimiinta dhammaadee layse iyo xoolahooda inaad dan dhowdaanna waa inaad ogolaataan qodobihii saddexda ahaa ee labadaa u waaweynaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa abubakar yuu keenay marka xarbu mujliya iyo iyo mxuu ahaayey ammaan ama mxuu ahaayey nabadgelyo mukhsiya silmi mukhsi ah buu kala dooransiiyey shuruud adag buu la galay abubakar murtadiin sanadna wuxuu hi waa inaan dhowraynaa towbadiinu inay sax tahay fardaha laydima ogolo baqlaha iyo dameeraha isticmaala beeraha fala geela iyo loda raaca muslimiinta xil u qaban maysaan si fiican isu dhexgeli maysaan ilaa aanu ka hubsanno towbadiinnu inay towbad saadiqa tahay iyo inay towba siyaasiya diblomaasiya tahay aan kala saxayn intaas cumar waa dhegeysta kulli waa ku waafaqay amaa maa dakarta amaa maa dakarta fa nicma maa ra'aytabu intaasoo dhan waan waafaqnay waa ku jar laakiin qodobkan shuhaadadii makriga hala bixiyo qodobkaasi ka daabuur ma fiicno maxaa yeele shuhadada ilaahay diinkiisay difaacahayeen jannay helahayaan waa shahiideen ilaahay bay xisaaban tahay adduunka wax magoo laga qaaday ma ay jirto waa kala qaadno dadku waxay dulmi ku dileen iyo ninkii jidka ilaah isagoo shahiida ku dhinta diinkiisa alla difaacahaya marka baabkaasi waa in la kala fahmo ayuu cumar yidhi cumar marka uu sidaa ku taliyey saxaabado dhan ba isagay ku raaceen abubakrna waa ku raacay <clears throat> xadiidkaas markaa isagu waynu gaari doona insha allahu tacaala sheekhu marka wuxuu leeyahy faitafaqa asaxaabatu saxaaba waxay isku raaceen calaa maa qaala cumar cumar siduu sheegay bay isku raaceen walam yakun suubanuhu ma ahayn aydan yaruddu calaa cala almuslimiina acyaana amwaalihim alatii akhadahaa minhum alkufaaru qahran bacda islaamihim sidoo kale nabigu lam yakun ayda suubanuhu muusan ahayn yaruddu kii celiya ama naqa cala almuslimiina muslimiinta u soo celiya acyaana amwaalihim xoolahoodii laftirkoodii hashii lagaa dhacay iyo faraska lagaa dhacay iyo rtiga lagaa dhacay gaaladu ay kaa dhaceen haddii la hela cayntiisii nabigu ma celin jirin alatii amwaashaasu akhadahaa ay qaateen minhum min almuslimiin alkufaaru gaaladu qahran xoog iyo dagaal ay ku qaateen bacda islaami inta islaamiyan kadib laga qaadi mahayo farasku hadduu soo baxsado oo aynu helo waan qaadanaynaa haddii markaan gaaladu jebinay hantidii islaamka ay ka dhaceen la helo oo khaniimada lagu soo daro ninkii muslimee cayntii neefkiisii garta waa loo celin iyo loo celmahay waa laba eh, qowlo ku jirta masalada wuxuu laakiin sheekh ka waxaa weeye xoolihii ay dagaal iyo xoog ku qaateen gaaladu bacda maa aslamu ayagoo wata haddii la arka laga qaadi maayo lanna waagu kaa dhacay ee uu kaa xoogay gaal buu ahaa aduguna xoolihiisa waa kuu banaayeen asna waa ku dhacahayey bacda maa aslama hashan wuxuu iga qaaday dagaalkii beder buu igaga qaatay iyo dagaalkii hebel buu igaga qaatay hade waaga gaal baan ahaa xoog baan ku qaatay haddana waan islaam xoolahay weeye ka leexo ku leeyahay marka laga qaadi maayo bal kaanuu yarawnahaa saxaabadu waxay kuwa arka xoolaha biaydihim aydulkufaar bay ku arkahayeen walaa yatacaraduuna laha omaysan banbaxaynin sawaun dalika alcaqaaru wاlmanquul sawaun waxaa siman fii daalika arrinkaas celin la-aanta ah alcaqaaru guryaha iyo hantidama guuraanka ah guryaha way caqaarku iyo wlmanquul hantida la reer ee xoolaha nool ah ama moodka ee mxuu ahay lacagaha ah haadaa hadyuhu اladii laa shaka fii kani waa dhaqankii nabiga iyo siiradiisii fi ljihaad oon weliba shiki lahayn walamaa fataxa maka maka nabigu markuu furtay qaama ilayhi rijaalu min almuhaajiriin baa nabigu u istaagay yas'aluunahu ayagoo weydiisanaya an yarudda calayhim inuu nabigu u soo celiyo duurahum guryahoodii alatii guryahaasoo istawlaa calayha almushrikuuna gaaladu ay qabsadeen bacda alhijra saxaabadu markay soo jiroodeen qabla alfatxi ay soo jiroodeen guryahoodii wakii la gabagabeeyey ee la mooro duugay muhaajiriin xoolahoodii badankood halkaasay ku tageen guryihii nabigaa ku galay guryihii khadiijaa ku galay marka waxaa weeye taasay saxaabadu in badanoo ka mida codsadeen bacda fatxi maka in loo celiyo falam yarudda muusan celin nabigu calaa waaxidin mid oo minhumka saxaabada ka mida daarahu gurigiisi guryihii aad ka hijrooteen ee gaala ku habsatay ay baaba'sadeen ay dhunsadeen ay taabsadeen nabigu wuxuu ihi ladiin celin maayo maxaa laydinku celinaynin wadaalika liannahum tarakuuha lilah ruuxa muslimka ilaahay dartii loo delay miyaa la dandhabi magtiisi maya sidoo kale hantidii gaalo ay xoog ku qaadatay aduguna aad ka hijrootay laguu celin maayo wey wa kharajuu waa ka baxeen canha can idduuri bay ka baxeen ibtigaaa mardaatihi ayagoo doonaya ilaahay rilihiisi iyo raallihashiisa fa acaadahum اllaahu allaa ogu bedelay canha guryihii laga qabsaday duuran guryo khayran minha ka khayr badan fi ljanna jannada falaysa lahum uma ahaanin muslimiinta an yarjicuu inay laabtaan oy qaataan mar labaad fii tarakuuhu lilaahi alla dartii waxay oga tageen oga hijroodeen sidaa darteed ba xataa waxaa loo diidba sheekhu odhan doonaa ninka muhaajirka inuu dib ugu soo laabto mako uu dago ka wadaan dhigto mar hadduu ka tegay kusoo noqod ma laha waa dhulaad alla dartii oga tagta iyo diin kusoo noqon maysid wey waxaa marka taas kasii daran haddii xoolihaada la darti oga tagtay cishi ma laha wey lagu celin maayo bal ablaqu waxaa ka xeldheer min daalika in guryo iyo xoolo laisku celin waayo waxaa ka xeldheer annahu lam yurakhis nabigu oo muusan fasixin lilmuhaajiri ninkii ka jirooday maka qabla alfatxi weeye an yuqiima inuu nagaado bimakata maka ku nagaado bacda nusuki intuu camalka gutay kadib oo xajiyey akara min alaai saddex bir wax ka badan bacda sadri maalinka saddexiyo tobnaad ama maalinka afariyo toban yowmu nafarka ee la kala baxaya dilxija saddexiyo tobankeeda wixii ka dambeeya saddex beri oo dana gudasho ah buu ninkii muhaajiriga sii joogi karaa uu dantiisa gudanayo wuxuu ka dambeeya waa tagahaya sidaa darteed cumaan markuu soo xajiyo khilaafadiisii oo uu xaj dhamayso saddex beri wixii ka dambeeya maalinka afariyo tobnaad waag wuxuu u beri jiray hashiisoo mxuu ahaayey raran haddii xataa alaab ka dambaysa musa sugiibu dhaqaaqi jiray alaabbaa maqan abadan waa dhammaato odhan jiri gaadiid kasoo saaran waagu berji waa dhaqaaqi jiri maalinka saddex tobnaad maalinka saddexaad qorax ma ka dhacaan ujeeda qoraxda oon dhicin buu marka ka bixi jiray ila habeenka afariy tobnaad baa galhaye maalinka afraad baa galhayaan ujeeda waxaa lagu beri jiray alaabbaa noo dhiman abad waa ka tegi jira waa in lagaga dabageeyo madiina isagoo waddada bartanka sii marahay muusa ogolaan jirin marka saxaabadu hadda hawshaasi nabigu waa hawl iyaga khaas ahayd hadda hawshaasi xukunkaa baaqi ma aha bay culamada badankood leeya qaybta waxaan ka hadlaynaa meesha aad ka hijrooto kuma soo noqon kartid xukun mansuuq inuu yahay baa loo badan yahay liannahu qad taraka baladahu lilaah ilaahay dartiiba oga tagay beledka waa arrin u khaasa ah weeye maxaa caraabtii ramiig ahay waddanka ka soo dib inay ugu noqdaan nahyi ku yimid inuu istixbaab ah baa loo badan yahay sidoo kale meel aad ka tagtay inaad ku noqoto waxaa leegi waxad oga tagtay haddii aad oga tagtay cabsi iyo khowf oo meesha koof iska bedelo waad ku noqonaysa oofkaad ku noqonaysa saa darteed bay saxaabadu markay xabasho tageen ay hijroodeen oy maqleen maka inay isbedesho waa soo noqdeen nabiga ooma diidin marka qadiyaddan waa qadiya mucayana muhaajiriintii maka ka hijrooday qabla alfatxi khusaysa laakiin ruuxii ka hijrooday muxuu ahaayey bacda fatxi maka hijrooday ama meel kale ka yimid kolba manaadkii uu ku hijrooday u laabanaysaa bay leeyi meeshii shirkaad oga carartay tawxiid baa qabsaday weligaa maka maqnaanaysa waad kusoo noqon marka saasa ili culo badan kulley waa masale khilaafiya lakin saasaa loo badan yahy adugu waxaa tirahdaa waa khaas ama waa mansuk inay khaas tahay un ku dah khaas bay u egta qad taraka <clears throat> liannahu qad taraka wuxuu ka tegay baladow beledkiisa lilaahi alluu oga tegey wa haajara waana ka hijrooda minhu min albaled falaysa lahu ooma ahaanin an yacuuda inuu ku noqdo waddankii yastawtinu asagoo ka wadan yeelanaya walihaada buu rataa nabigu calaacalay lisacd bni khawla u calaacalay oo nabigu ka danqaday walaakina alba'isa waa nabigu yidhi sacd bnu khawla yarhi an maata lahu an maata bimaka wa wuxuu ku magacaamay baa'isan nin markaasi muxuu ahaayey baasaystay oo dhib gaadhay oo muxuu nabigu ka eh, cabanaya an maata bimakata inuu maka ku geeriyooday wadufina biha lagu xabaalay bacda hijratii intuu ka baxay kadib minha min maka xadiskuna fi saxi bukhaari wagayrihi buu ku jawaad garanaysa xukumkaa markaasi waa xukum ku gooni ahaa muhaajiriinta khaaska ahayd ku gooni ahaa weeye haddana markaas laakiin aan loo deliishan karin xukum camal aan laga dhigi karin faslu fii hadyihi fi اlardi اlmaqnuuma baabkan baab culus weeyo aada loogu dagaalamay laakiin imaamka isagu waa khulaasayn doonaa dhulalka gaalada laga qabsado culum waxay isku hayaan haniimada la isku hayaa xaqiiqaة اlhaniima waada waxay leeyihin haniimo waa wax kastoo gaalka laga qabsaday naf maal dhul iyo mood waxba la kala qaadi maayo wax kastoon gaalo xoog kaga qaadanay ama dhul ha noqdo ama xoolo ha noqdo e, xolo nool baan u jeedaa ama caruur iyo haween ha noqdeen wixii gaal xoog looga qaatoo dhan ayaa khaniime ah shaafici baa sidaa qaba raxmatullah iyo aimo badan baa halkaa ku tagay culamo badanoo ay ka mid yihiin xanaabiladu sida daahiru madhabihim ah maalikiyadu in badanoo ka mida ah, axnaafta waxay ayagu leeyihiin haniimadu waa wixii xoolo nool ee manquul ah ama wixii guryo iyo caqaaraada haniima ma aha masalo gooni ah weeye alimaam abu cubayd isagu wuxuu kala qaadaa kitaabkiisa alamwaal wuxuu leeyahay wixii xoolo noola waa haniima laabudda an tuqsama waa in la qaybiyo waclamu ana maa hanimtum min shayin bayna gelaysa wix laakiin guryo ah iyo dhul iyo hanti maguuraan ah ma afaa allahu suuratu اlxashri baa looga kitaabdayahayaa oo ninka amiirka ah inuu qaybiyo ka haniim ahaanna xaq buu u leeyahay siduu nabigu khaybar u qaybiyey inuusan qaybinin oo waqaf ka dhigo siduu nabigu maka u daayeyna xaq buu u leeyahay ama cumar sawaadu lciraaq iyo shaam iyo masar uusan u qaybinin abu cubayd isagu tafsiilkaasu maraa ibnu qayim tafsiirkaa kama fogo tiibuu hadda mari doonaa marka waxaa mushkil noqotay calaa ra'yi shaafici mushkil noqonaysa shaafici maadaama uu qabay wax kastoo gaala laga gulaafto oo gacanta lagaga dhigo ama dhul ha noqdo ama hanti eh, manquula ha noqotee waa haniimo laabudda an tuqsan oo in la qaybiyo nabigu maka xoog buu ku qabtay oo dagaal buu ku qabtay mana qaybin dhulkii maka iyo guryaheedii midnaba haniimo kaloo la qabiina ma aysan jirin shaafici marka wuxuu yihi maka intay saas ahaa sulxan baa lagu qabsaday bu maka ishkaalkaa wuxuu kaga jawaabay xoogba laguma qabsanine waxaa lagu qabsaday sulxi man dakhala daara abi sufyaan fahwa aamin man aklaqa baabahu fahuwa aamin waman dakhala اlmasjid اxaraam fahuwa aamin halkaas kaanuu muamaniin ta'miinu anfusihimna yaqtadii ta'miina amwaalihim wa duurihim halkaasuu la mara isagu laakiin sida raajixa ah waxaa weye tafsiilka in la maro wey la kala qaado guryaha iyo hantida maguuraanka iyo hantida kale saasaad moodaa inay ku fiican tahay jtiibu sheekhu ka hadlahaya faslun fii hadyihi nabiga dhaqankiisii fi lardi اlmaqnuumati dhulka la haniimaystay wuxuu nabiga oga hadyi ahaa habata canhu waxaa nabiga ka sugan annahu qasama inuu qaybshay arda bani qurayda dhulkii reer bani qurayd nabigu ka qabtay waa qaybiyey wa bani nadiir waa qaybshay wa khaybar bayna alkhaanimiin khaybar nabigu waa qaybiyey khaybar inaga soo maray soddon iyo lix sahmiuu nabigu ka dhigay soddon iyo lix sahmi uu ka dhigay oo sahmigiiba boqol mxuu ahaayey oo u dhigma mxuu ahaayey boqol sahmi uu noqonayo marku ka dhigay soddon iyo lix madax uu ka dhigay sideed iyo toban madax buu u qaybiyey mujaahidiintii kun iyo lix boqol ba iyagu ahaayeen ciidan dambe oo gadaal ka yimid oo raggii soo hijrado nabigu wax ka siiyey adu waxay isku gaadheen mxuu ahaayey sideed iyo toban sahmin bay isku gaadheen sideed iyo tobankaa sahmin ba sideed iyo tobanka kale nabigu wuxuu ka dhigay waqaf limasaalix اmuslimiin sideed iyo tobanna waa qaybiyey khaybar marka nabigu waa qaybiyey oo haniima ahaan buu ka dhigay in badan oo nuskeed nusna nawaaibta iyo masaaibta muslimiinta ayuu u joojiyey madiina kuu timid oo magaalo nabu furtay buu ka hadlay nabigu uu tegey khaybar bani nadiir bani qurayda la qaybi maki iyo madiina kuu haray wa ama almadiina fafutixat biqur'aan iyado quraan baa lagu furtay iyadoo dagaalba kama dhici haddee sufaraa loo soo diray dacwadii baa la gaadhsiiyey ansaar baa islaantay ansaar baana ka xoog badneed wixii kale maca asalaama dagaal markaa dhiig kuma daadanin afgemi la tali markaasa dhiig ku daadanin baa lagu qabtay wa aslama calayha ahluha ahalkeedii baa sidaa ku islaamay fa uqirat bixaaliha sidaa lagu daayo haddee muslimku hadduu hantidiisa ku islaamiya laga qaadi dhulkiisii waxooda waa loo daay wa amaa makatu fafataxahaa canwatan ay qahran nabigu xoog buu ku qabtay dirqi wey awood canwadu waa sidaas walam yaqsimha muusan qaybinin faashkala calى kuli طaa'ifati min alculamaaءi اljamcu bayna fatxiha canwatan wa tarki qismatiha hawshan hawl adag wey faashkala wuu ka xaabsaaray bu waxaa ka xaabsaaray calىa kuli طaa'ifatin koox kastoo min alculamaai ka mida aljamcu inay isu geeyaan baa ku adkaatay bayna fatxiha maka furasheeda canwatan xoog lagu furtay iyo dagaal iyo wa tarki qasmatiha qismatiha qaybinteeda laga tegey haddii meesha jihaad ka dhacay oo awood ma la tari famaa awjaftum calayhi min khaylan walaa rikaab iijaaf baa ka dhacay oo fardaan la geliyey oo dagaal baa lagely maymana iyo maysara iyo qalbi iyo saaqa buu nabigu u qaybiyey ansaar wuxuu halkan ka dhaqaaqa wixii idinka hor yimaada seyxiya abu hurer la hadla wuxuu igu yeer ansaar walaa tadcuu axada hayra alansaar ansaar keliya igu yeedh ninaan ansaarin ha igu yeedhin ansaaro mida loogu yeedhay nabiga garab istaageen nabig wuxuu ma maqlaysaan haa aw baashtan iyo waxaanay maanta qoraysh soo uruurisay ninkii idinka hor yimaada dhulka seexiya buu aayar aakhara u dira waxaana inoo ballan asaad u socotaan inaad igu timaadaan buurta safaligaada anugun xaggan ka soo gelhaya ansaar wixii ka hor yimid waa digaandagaha ka dhigeen waa riiqeen labaatan iyo saddex nin bay dhulka dhigeen oo lagu kala tegey iyagoo marka gantamhaya safa soo istaageen nabigoo safa istaagen safa laiskugu yimid khaalid waxaa loo diray xagga hoose niman baa isna kala fiijiye fooda isgeliyeen zubayr xaggaa loo diray dagaal ba-an baa lagu qabtay saan laakiin marka seebta qoreysh oo la tagan u baabi'in nabigu wuxuu i guryaha gala malgin baa galay guryaha gala taasi waa masale iska nidaam idaari hoose wey amaa maka in xoog lagu qabtay masale banaanka taallow oo dagaal ka dhacay sidaa darteed buu abu sufyaan ku calaacay nabi maxamedow ubiidad khadraau qurayshin falaa quraysha bacda alyowm qoraysh waa la baabi'iyey eber qraysh dambo jiri danda ma jirto waa baabaday maxaa yeelay sacad ibnu cubaada oo utuni eeqan noo qaba baabad noo dhiibtayba oo calankii ansare u dhiibtay waana baabiinhaya nabigu sacad buu ka qaaday ibnu cubaada raayaddii iyo bandiiraddii wuxuu u dhiibey wiilkiisi qays oo ka qiimo badnaa saxaabadu qays bay ka jeclaan qays ibnu sacad ibnu cubaada wiilkaa aabbihii aad looga jeclaa aabihii xoogow fartay saxaabada qaarkood ku tumi jireen wii dagaalka ifki ka dambeeyey xadiid ifki wixii ka dambeeyey xoogow dareen baa laga qaaday inay xoogo casabiddu yar taabanayso oo haddii la istaar istaarmahaya bay ragga qaarkood u arkeen ansaar dhexdeeda ah cumarna xoogow ilgooniba ku firin jirayba ilaa khilaafadiisi waaba isku dhaceenba isagoo xanuunsan bu ilah nafta hakaa qaado haka kac ilahi kuu baryaya xanuunka asagaa ah. oo cumar iyo isago hataa waa isqabteen marka wiilkan laakiin qays ibnu sacda nabiga aad buu u in aad u qiimo badan oo aabihii ka fiican oo laga jecelyay baa nabigu marka isagoo wiilkiibu u dhiibay fa jamaca masaalixdii in sacad xoogow la xakameeyo laga qaado raayadii nabigu waa yeelay in aan la dhaafinin raayadii qoyska reer sacadna nabigu waa rabay oo haddii odayga laga qaado xilka oo wiilkiisa loo dhiibo hawshu weli reerkii bay joogtaa wax badan buqu tirsan maayo soo ma ah haddii adiga xilka lagaa qado aabbaha loo dhiibana wax badan tirsan mayso haddii lagaa qaado adigoo walaalkaa loo dhiibana wax badan tirsan mayso nabigu marka maslaxadaasu eegay fa jamaca bayna maslaxatayn bayna dar-i wajl maslaa w isu keena nabg sal slm igiisa ka midahay faqaala طaa'ifa marka mushkil buu xadiidkaa noqday qisadan faqaala طaa'ifa waxay tihi nabigu xoog buu ku qabtay makee laakiin wuxuu u qaybin liannaha daaru lmanaasiki waa daarti xajka liannaha daaru manaasiki waa daarti xajka acmaasha lagu qaban lahaa wey mar haddii acmaasha lagu qabanayo lama qaybin karay mar haddii la qaybi nin walba inbuu ku habsanaya dhulkii baa la kala oodan meel hadhow camalka lagu guto ama muslimiintu istaagaan xujaajta ah ama muctamirutu ay tagaan la heli maha yidhahde wahiya maka waqfun cala almuslimiina kullihim muslimiintoo dhan bay u dhaxaysa waqaf ku tahay wahum muslimiintu fiiha fii makata wa ribaaciha sawaan waa ku siman yihiin falaa yumkinu suuragal ma ay qismato in la qaybiyo niman halkaasay ku jawaabeen uma min haaulaa'i culummada sidaa qabta waxaa ka mid a man manaca dad ruux diiday baycaha wa ijaarataha guryaha maka in la iibiyo ama la kiraysto waa diideen maxaa la waqaf lama iibin karo lamana kale kale yidhahdeen maadaama diyaaru maka iyo dhulkeedu uu waqaf yahay cala almuslimiin sawaan alcaakifu fiihi walbaad wey maca salaama lamana karayn karo lamana iibin karo wadaadahalka ku taga shaaficiyada hawshaasi qabaa in badanoo ka mid a ah. wa minhum waxaa ka mid a ah fuqahada man jawaza ruux baneeya bayca ribaaciha in jamcu rabcin waa dhulka mansilka wey guryaheeda baycu manaasiliha bay macno tahay wa minhu waxaa ka mida man jawaza culamo banaysay bayca ribaaciha guryaheeda iyo diyaarteeda in la iibsado oo wamanaca diiday ijaarataha in la kireeyo waa la iibin karaa ba lakin lama kirayn karo haddaad iibiso nin kalaa la wareegaya asaguna dheebsanayo laakiin anaa iskale waana deganaanhaya waana milki ii tahay manfacada ka soo anaa qaadanaya marka aljamcu bayn اlmilki wاlijaara wadaadaa diiday wshaaficiyu alimaam shaafici baa u darane lama lam yajmac bayna alcanwati wa bayna cadami اlqisma qaala wuxuu hi inahaa futixat sulxa shaafici markuu su isu keeni waayey raxmat ullahi tacaala caleyh asagii waxaa oga niqaashay isxaaq ibn raahim ibn oga niqaashay masalada intay isku qabteen baa niqaash dheer dhex ah maray waxaana fadhiyo isu dhegaysanhayey axmed maxambal marka makaa laiskugu yimid xaj laiskugu yimid isxaaq wuxuu ka soo xajiyey khuraasaan wa kaana imaama ahli khuraasaan buu ahaa waa faqiihaha ayuu ahaa markaasuu axmed baa isu yaqaan axmed isxaaq saaxiiba yihiin shaaficina waa saaxiib bayihin waa sheekhiisi labadaba isu yaqaanaa laakiin shaafici iyo isxaaq isma yaqaanaan iyagoo labada isma yaqaanaan shaafici marka kelimo oo darsi bixinhayo iyo isxaaq ictiraadii bushi keenay qadiyaddana makaa laisku qabtay foodaa la isgeliyey niqaashka markuu cabaar socday Eh, oog waaa xujadii laga badiyey eh, isxaaq way ku foorarsatay dhegti intuu qabtay ayuu camajoojiyey dhegtu saa qabtay carurti ilma carur dhegta qabtay markaas malmalay markaasuu yihi haddii axmed u ninkan waaya buui wuxuu hi isxaaq bal waa imaamkii reer khuraasan hadduusan noqon lahayn buu i nin sheekoo caalimoo reer khuraasan hor jooga eh, intaa in ka badan baa maanta u geysan lahaabu laakiin waa iga baxsaday shaafici faniga xadiidta isxaaq baa kaaga fiicna waagi dambe isxaaq wuxuu odhan jiray haddii awoodda iyo lisaanka iyo caqliga iyo fahamka shaafici yeelan lahaa wuxuu ihi adduunka dhan baan ka adkaan lahaa buui asaguna inta aniga maxfuudadan haysta hadduu xifsaan lahaa buui adduunku qabsan lahaa buui la yaabay shaafici ma xifdi badnayn laakiin kaana saaxiiba fiqhin wastinbaad ayuu ahaa maskax weyn baa ku rakibnayd rabiic wuxuu ihi iyo musani low ra'ayta shaafici yunaadiru axada lara'aytahu asada yuriidu an yakulka buur haddaad shaafico ruux la niqaasha aragto waxaad moodu libaax wax cunhayso wax yeelhayo wax u baabi'inhayo marka balaayo ka xagga munaadada iyo niqaashka saaxibu xujaj buu ahaa saa darteed wuxuu ku guulaystay inuu isu keena asxaabu ra'yi iyo ahlulxadiid usoo dhoweeyey oo asxaabu ra'yiga ayagu ku talax qiyaaska iyo aaraadana inuu jilciyo meel saaro oo uu muhaalaadkooda xakameeyo muxadisiintii in badanoo kamida jumuudka ku jiray iyo xarfiyadu ku jirtay ee ka cararaya qiyaaska saxiixa ka cararayana uu soo geliyo inay macaani la baxaan oo istimbaadaan mulaaxadeeyaan macaanida nusuusta waa isu keenay ilaa axmed laga sheegay muxuu ahaye dagaal baa noo dhexey annaga asxaabu ra'yi fajaءa ashaaficiyu famazaja baynana buuri annagoo muxuu ahaye dagaal noo dhexeeyo isku baaba'nay baa shaafici yimid isku keenay isku soo jiiday maxaa yeele madhab wuxuu leey wasat ah oo nusuustana ixtiraamhaya oo sidii asxaabu ra'yi aan ku ciyaaraynin fiqiga iyo macnaha saxiixa ee waafaqsan nusuustan aan ka tegayn risaaladiisina waa isaga alifaha de ururiyey shaafici markaad waxaa ku adkaatay asalkuu ta'siilsaday muxuu ahaa qacada asaalatan wuxuu fadhiista qaacida ah haniimadu waa kulu maa yu'khad min almushrikiina bilquwati wاlqahr ama dhul ha noqdo ama xoolo nool ha noqdo ama hanti guuraysa ha noqoto la kala qaadi maayo waclamu ana maa hanimtum min shayin faumumkaasu ku tagay cumuumkaasu ku tegey idan makaa timid oo nabigu xog ku qabtay xaggana uusan qaybina dhulkeedi iyo mxu hantideedi tiibaa marka culays ku noqotay marka wuxuu yidhi qaala inahaa futixat sulxa sulxi baa lagu qabtay dagaalba kama dhicin falidaalika lam tuqsam ardu sulxan laba qaybii hadde dhulka sulxi lagu qabtay waxaa loo daayaa dadka iska lahaa dadkii iska lahaa ee loogu sidaasuu yidhi qaala wuxuu yihi shaafici walow futixat canwatan haddii xoog lagu qaban lahaa lakaanat haniimatan haniima in noqon lahayd fayajibu qismata in la qaybiyaana waajibaysa kamaa tajibu say u waajibayso qismatu اlxayawaani wاlmanquul xoolaha nool in la qaybsho iyo lacagtaba walam yara ba'san dhib ooma arag shaafici min bayci ribaaci makata maka guryaheeda in la iibiyo iyo wa ijaarata laba qowl buu shaafici ka leeyahay qowlkan dambe hadda u dambeeya ayaa muctamada fi lmadhab qolka qadiimka mancigaha uu ka noqdo walam yara ba'sa min bayci ribaaci makkata wa ijaaratiha oo muuse arag in la iibiyo ama la filay wax dhiban usan ugu arkaynin dhulku sulxi baa lagu qabtay nimankai carbeede joogay baana iska leh muslimiintii waagii dambe hadda waa islaameen laakiin marka laga adkaaday xoolihii waa loo daayay sulxi baa arkaynaysan tabar lahayn bay isdhiibeen sulxi baa la hantida hadda iska lahayna way iibsan karaan waa laga dhaxli karaa way bixin karaan way kireen karaan waa nin xoolahana iskalo yatasaraf fiiha hadday haniimo tahay markaasna in la qaybiya waajib lahay waxtaja wuxuu xujaystay biannaha milkun liarbaabiha ribaacu makata milki bay u tahay dadka iska laha tuuratu canhum waa laga dhaxlay wa waan la bixin oo la hibayn kara waqad adaafaha allahu ilahay baa u aaneeyey u tiiriyey ilayhim mxu arbaab idaafata اlmulki ilaa maalikihi guryihiinna baa ilaahay leeyahay xoolihiinna waxay lahaayeen idan tiirinta lagu tiirinhayo nisba xaqiiqiya keen waxaad leedahay wey waxaad leedahay marka tiirinta rasuulka in badan guryahooda u tiiriyey ama alla u tiiriyey waxay keenaysaa waxay lahaayeen in loo tiiriyey oo loo aaneeyey aaniyan dhulku waxaa ugu furtay sulxi ayaguna ammaan baa la siiyey hantina ayagaa iskale waxaad adigu leedahayna waadna bixin kartaa waadna iibin kartaa waana lagaa dhexli karaa waadna hibayn kartaa shaafici halkaasuu maray waxaan lagu aanayey eh, idaafat اlmilki ilaa maalikihi hantida tirinta loo tirinaya ninkii iska lahaa washtara cumar ibn khaaab baa iibsaday daaran buu ka iibsaday maka ku taalla min safwan ibni umaya fajacalaha sijna waxabsan lilmujrimiin daaran buu lahaa safwan ibni umaya oo maka ku taallaba khilaafadiisi iibsaday hanti badan ka siiyey kadibna xabsi buu u bedelay mujrimiinta qutaacu uruq iyo lagu xidho meesha ayadaa markii nimanka dilla uusan ku waajibin fidadoo in la hayn waayey baa la xabsinhaya hadday keento maslaxadu xata almowt baa la xidhaya sida cali iyo cumar in badan ay eh, fatwoodeen ninka haddii fasaadkiisa la xajin waay axmedna uu mari jiray eh, dilla uusan ku waajibin ummaddaa laga xanibi xabsi fiican baa la geyn halkaasaa lagu xidhi ku tukaan leenahay mixraab yar baa masaajid yar baa looga samayn halkaasaa lagu tarbiyanhaya ilaa uu ama hagaago ama dhinto waan haynayna oo hawshiisu ka islaaxayso sida xaii ama xutay ninkii la odhan jiray gabyaaga ahaaye aflagaadada badnaa cidkoodaba caayi jiray waagi dambe markii cumar u hanjabay hadaad mar dambe ruuxu juunto carabkaan kaa goyn bu ruux dambe haddaad caydo afkaan kaa goyn hooyadii aabbihi cayd ku bilaabay ma gabay ku caayay cumar baa u dhaartay asagaa marka isku soo haray anaas caayo marka waayahay ma dayn kare hawshaasi mar haddii islaamka o dhan lai diiday naftaydan ka bilaabahaye marka nin baa waa uga soo dacwooday oo ku yihi gabay tiriib wuxuu ku yihi laata muxuu ahaayey nimu ku yihi fainamaa anta طaacimu اlkaasi daci اlmakaarima laa tarxal libugyatiha fainamaa anta طaacimu اlkaasi bu ku yihi cumar baa loo sheegay nin baa ninka xaiiaha ama xuaaha maanta waa ca eber ba iga dhigay bu muxuu ku yihi wuxuu igu yihi daci اlmakaarima laa tarxal libugyatiha inamaa anta طaacimu اlkaasi bu igu yihi makaarimta ha sheeganin oo gobonimada ha sheeganin hana u raraynin maxaa yeelay adugu waxaa tahay nin wax quudiya waxna xidha meeshaan cay kuma arka bu ninku waa ku ammaanay baaraka allahu fiih ninku waa ku ammaanay aaacimu lkaasi marka wuxuu cumar ninka waay cayaga qab gabay ku celi u dhegeyso caybu ka garan waaye xuu haddaa adugu kaaga soo bixi weyde nimanka adabka ku fiicanee gabayaaga yaqaan igu yeedh burhan hay xukumaani xasaani wuxuu u yeedhay iyo labiid labiid bnu rabiica iyo xasaan buu u yeedhay dhegeysta bal ninkan wuxuu sheegay muxuu yidhi saasuu yidhi xasaan baali muxuu yidhi muusan cayna wuu ku saxarooday bu cay mia waxane waaba ku saxarooday buu ku mataqay bu ninka wuxuu kusoo ururiyey nin wuxuun cuna caba waa nin cuna oo caba bu bas wax kala ma qabto waa dameed waa dameer buuri adduunyo kale ma raacdo rag lama xisaabtamo qadiyad kale ma wato macno kale ma xambaarsano xooluhu way foofaan wayna soo xaroodaan buur ninkaa nin umaro xidha waxna cuna oo afkiisii u nool iyo mxuu ahaay calooshiisu ka soo qaaday buui wuu ku xaaray buui muusan caayine kadib baa usoo qabtay marka ila mugta wii si loo fahmi cumar isagoo fahmi badnaa meeshu waxba uga maqan waayo lanna fanniga maaha fadhiga fadhigiisa ma daarta markaa wuxuu ku xidhi jiray cumar daaru sijni marku sawaan buu ka iibsaday wa qiila linabi waxaa lagu yihi ayna tanzulu hadan berita xaggee degaysaa fii daarika bimakata ma daartaa nabi allahu maka ku lahayd baad degaysaa faqaala wuxuu ihi wahal taraka lanaa caqiilun min ribaacin aw duur caqiil ma wax gurigu nooga tegay marka anagu soo jironnay oo jacfar hadde muslim ahaa iyo muxuu ahaa cali oo muslim ahaa iyo nabi maxamed ba israaceen meesha caqiilon weli islaamin baa ku hadha suga ka dambeeye aalibna asagoo yo badrin baaba la waayey meel ku dambeeyey ilan aalib iyo caqiil iyo cali iyo jacfar iskuhooyi ahaayeen iyo mxuu ahay gabadhi ahayd umhani umm isku hooyi ahaayeen ima abu aalib ba isla ahaayeen oo faatimta isda wada dhashay aalib asagu dagaalka badar baa la waayey meelo ka baxay ma la dilay xay seefti baa la tagtay meelo ka baxay waa la waayey cali iyo jacfarna min muslimiin wey waa garanaysaan caqiil baa dambeeye aslama marka dambaad garanaysa marka caqiilba markii guryihii saxaabadii laga saaray yuu ku habsada hantidoodo dhanba isagaa qabsaday oo wixii abu aalib iyo wixii ay lahaayeen walaalihii o dhan ba isaga isku darsaday marka nabigu tiibuu ka hadlahaya wahal taraka lana caqiilu min ribaacin aw duur culamadu waxay leeyihin halkan waxaa ka muuqata caqiil inuusan ku gaabsanin dhaxalka aabihi kuma gaabsanin dhaxalka aabaya walaalihina kuma gaabsanin wuxuu u gudbay xataa wiilku muxuu ahaaye ilmaadeerka ahaayeen dhaxalkiisna waa qaatay yelmadar yihiin nabi maxamed hantiisana waa boobay marka wxo dhan isku darsaday wa kaana caiilun caiil wuxuu waria kii dhaxlay abaa aalib buu dhaxlay ayib nabiguna abu aalib baa lagu tirin jiray hantiisa ataa hantida abu aalib baa lagu tirin jiray maadaama uu soo koriyey nabiguna uu gacanta ku han jiray idan nabigu hawsha wuxuu cadeeyay abu aalib iyo caqiil iyo ragga la halmaayo hantida ku habsaday falama kaana aslu shaafici sidoo kale hantida abibakr wiilkiisii cabdiraxmaan oo ka dambeeyey baa isaguna ku ciyaaro mugtay waagi dambe dibu ka soo islaamay waa ka dambeeye aabihii isagoo curadka haddana mar danbuu soo islaamay asnahan sidii abubakar u lahaa iyo reer bani tamintay dhan isagaa ku tuntay baabashay falama kaana aslu shaaficiy shaafici qaacidada uu ka duulahaya markay ahayd ay noqotay ana alarda min alghanaa'imi dhulku wuxuu galaa haniimada wa ana alghanaa'ima tajibu qismatuha haniimana waxaa waajiba in la qaybiyo wa ana makata tumlaku wa tubaac makana waa la mulkiyi guryaheeda waana la iidin karaa guriga waana la kala dhaxli karaa asalka markuu shaafici qabay <clears throat> ribaaciha wa duuriha cafwan wa ribaacuha wa lam tuqsam guryaheedii iyo manaasisheedina ribaacu hadda waa manaasisha dhulkii banaanaa wey dhulka banaan ba hadda ribaacda la odhanaya manaasil duurtuna wixii dhisan weeye hadda lam tuqsam aan lama qaybinin lam yajid muusan shaafici marka isku keen wey dhul waxaa tiri haniimu galaa in la qaybina waa waajib haddaba maka xoog baa lagu qabtay dhulka lama qaybina shaafici tabdhaa la yidhi wuxuu lam yajid buddan maaran musan helin wuxuu kaga min alqowli inuu yidhaahdo biannaha futixa sulxa alimaam abu jacfar adaawudi kitaabkiisa kitaab alamwaal baxi nafiisa ku jira masaladan khuseeya sabxada afartan iyo shan ilaa afartan iyo sagaalba isagoo kaga hadlay tafsiilkan dambe ayuuna isagu mari marahayaa alqaadi ismaaciil qaadi ismaaciil alqaadi almaliki saaxib axkaam alqur'aan ee musiibada ahaa ba asagoo aad u weeraray abu cubayd abu cubayd tafsiirkiisa ayuu baabi'iyey eber ka dhigay or abu cubayd waa iska hadla musafiqina muusan sheegin buui abu jacfar abu cubayd buu u gargaaray ismaaciilla waa radiyey meel buu sare kadib mar dambe ku gadaal xoorayo wuxuu ihi qaadigu hawshu sheega waa baail wuxuu sheegana daliil maha abu cubayd baa dhaama laakiin cud ma saxna bu wuuna ku saxnayn saas ku khaldamay marka wuxuu isu keenay qaadigo uu radiyo kala tuur wixiisi abuu cubayda uu naqdiyey asagoo weliba u insaafay labadaba isla maalikiye ah daawudi iyo qaadi ismaaciil baa isla maalikiye ah ninkan asagu waa mustaqil abuu cubayd wamaca daalika maysan keenin tacasubkii madhab inay isku madhab noqdeen tacasub muusa keen saasay dhaqanku salafku yaqaaneen isku madhab weeye waa isku aragti nimankan laakiin shayga xaqa ah waa ka insaafahaya kuwa laakiin maanta jooga waxaa weye ninkaad mar hadda isku urur tihiin wanaaggiisu waa wanaag xumaantiisu waa wanaag khayrkiisu waa sharkiisu waa khayr kaa iska soo horjeedaan khayrkiisu waa shar mxuu ah, ahay sharkiisuna waaba kufri iyo gaalnimo bay tegeysa ciyaadan biاllah <clears throat> marka adugu waxay noqotay masladu masl la isku haysto culimada aad oga naqaasheen alimaam abu cubayd uu ka hadlay kitaabkiisa kitaab alamwaal wakadalika ibnu zanjawey fi kitaab amwaal waa kaga hadlay ibn cabdilbar isagu laftirkiisu baxi dheer baa ku jira kitaabkiisa tamhiidka istikaarka abu jacfar adaawudina baxiga yarka la akriya adagu lixda safxa meelahaas taqriiban shanta safxa waa fiican yahay dariiqan u maray ibnuqayim baan moodaa in adilada lagu jamcin karo dariiqa ibnuqayim u marayba u roon oo lagu jamcin kara laakiin sheekhu wuxuu uri man taamala ruuxuu dhugtee fiiriya alaxaadiis صaxiixa axaadiista sugan ruuxii eega wajadaha wuxuu leeyahay kulahaa dhammaanteed daalatan calaa qowl jumhuur qowl jumhuur inu yahayna waa sax alimaam alxaafid ibnu sayd innaas wuxuu leeyahay markuu ka soo hadlay ra'yi shaafici iyo rag badanoo rag yaroo aan badnayn wuxuu uhi waakharu ahli اlcilmi yarawna ana fatxa makata cunwatun <clears throat> ama canwatan liannaha ukhidat biاlkhayl wاrikaab akaru ahli cilmi yarawna ana fatxa makata canwa ayuu ahaa buui maxaa yeeley farde iyo geel baa lagu qabsaday oo lagu furtay walaa khilaafa anahu lam yajri fiiha qasmu walaa haniimatun walaa subiya min ahliha axad saasuu leeyahay labadaas marka khilaaf kama jirab inaan wax haniima ka dhicin meeshaas oon waxba la qaybinin oon axadna la qafaalanin oon gabar la qabanin walaa wiil yar aan la qabsanin walaa haniimo waxaan kaloo loo badan yahay in fardi iyo xoog iyo dagaal lagu qabtay qadiyadda marka jamc bay u baahan tahay ibnusidana kitabkiisa cuyuun اlathar fii funuun اlmaghaazi wاshamaa'il wasiyar mujaladka labaad ee laba boqol soddon iyo kow asagoo qadiyadda kaga hadlay marka madhab jumhuur sidaas wey siduu imaamku sheegay wey wajadaha kulaha daalatan calى qowl jumhuur in anaha futixat canwatan xoog in lagu qabtay uma اkhtalafuu waxay isku maandheefmeen culummadu liayi shayin lam yaqsimha muxuu nabigu u qaybin waayey haddii xoog lagu qabtay maxaa loo qaybin waayey waa sidii mxuu ahaa dhulka ciraaqi muslimiintu qabsadeen iyo shaam cumar intuu joogo inta la qabtay iyo masar iyo dhulkeeda ma usan qaybinin culamadu marka waxay isku qabteen cumar muxuu u qaybin waaye qolyaha beryahan dambe masaalixda ku wareeray waxay leeyihiin maslixu eegayo hee maslaxatulmuslimiin ayaa la rajaxnaatay can maslaxati alkhaanimiin bay kala dhaxay calaa maslaxati alkhaanimiin marka faqadama maslaxata alcudmaa cala maslaxati asuqraa oo maslaxati alkhaanimiin ah halkaasa la maray wadaadda wxuu ma ahe waxaa weeye siduu nabigu hawaasin khaniimadeeda u galay buu u galay siduu nabigu maka u galay buu u galay labadaa qol waxay leeyihin sida hawaasin weeyo dhulka in la qaybiyo waajib bay ahayd cumarna wixii noolaa waa qaybiyey ama manquulkaha dhulkii maka la gaadhay istitaaba nufuus alkhaanimiin wuxuu ihi hantidan waa hanti badan nin walba haddii intii intiisa la siiyo u iibsadana dhulkan waata soo bahayaa dibdaba wax difaacaan la heli maayo meeshaan muslimiintaan u dayno idinkuna kharaajha laydinka siiyo dadka jooga ha ka shaqeeyeen ha dhaqeen ha abuureen kharaaj shahriyan ama sanawinna ka qaata mushqaayaddii ka soo baxda wixii ka soo baxa wax ka qaata saa waxay ku fiican tahay idinkan waa idin roon tahay caruurtiinna u baxsan awlaadiinna ka ab ka abaad baxsanaysaan muslimiintuna meeshu waa degahayaan dhul islaam bay noqonaysaa difaacna waa ka gelaynaa mujaahidiintii baa hawshaa ku qancay kadibna saasaa dhulka loo yeelay waada halkaasi maraya oo aaaar macnaha ku timid bay helahayaan nimanna waxay li ma ahee dhulku in la qaybina waa banaan tahay sida khaybar inaan la qaybinna waa banaan tahay sida maka waa hadyi min mxuu ahaye hadyi arasul sal slm qismaة اlaraadi waa min aلsunة cadamu qismatihana waa min aلsunة faاlimaamu mukhayaru bayna qismatiha wa bayna tarkiha marka cumarna jaraca hadi sunna yidhaahdeen rag badan baan ra'yigaa marahay rag badan baan marahay ada waxay leeyihiin cumar wuu ijtihaaday oo sidiisu cumar wuxuu qabay dhulkuna in la marinhayo suuraة اlxashri sida oga hadashay wاladiina jaaءuu min bacdihim iyo lilfuqaraaءi wladina taba daar lilfuqaraai aladiina buu ka soo hadlay markaasuu yihi fuqarada basa ma aha wاladiina taba daaraa ku jirta keligood ma aha wاladiina jaaءuu min bacdihim idan muxuu hi facamad jamiica almuslimiin xoolaha hantidaas ilaahay fuqarada uu siiye muhaajiriin waxaa ku xiga haddana waladiina tabaw daro ansaar waladiina jaa-u min bacdihim oo muslimiinta kale ah marka wixii dhula ah la qaybiinba mahayo ee waa waqaf calaa masaalix اlmuslimiin halkaasuu maray waa abu cubayd ba isna saa odhanhaya marka masaladu waa fara badatay ra'yiga ibn qayim in lagu daaya ku roon tahay waana sidaa dee maalikiyada axnaaftu iyo xanaabiladu u badan yihiin culamadu u badan tahay wey uma اkhtalafuu marka ciladii hadan isku hayaa liأyi shayin lam yaqsima nabig muxuu u qaybin waaye faqaala طaaئifaة waxay tihi liأnnaha daaru nusuki wa maxalu اlcibaada waa daartii xajka iyo goobtii lagu cibaadanaya alla loogu dhowaanay fahiya waqfu min allahi calى cibaadihi اlmuslimiin waqf bay ku tahay muslimiinta allayna waqf ka tahay wa qaala طaaئifaة waxay tihi alimaamu mukhayaru fi اlardi bayna qismatiha wa bayna waqfiha madhabkan ba u roon wixii dhul ah in imaamku qaybiyana waa heli karaa inuusan qaybinna waa heli karaa wixii laakiin hanti kale ah ama xoolo nool ah ama lacag iyo kaash isagu waa la qaybina waa waajib hadihi sunna bay yidhahdeen wالnabiyu nabiguna qasma khaybar khaybar buu qaybiyey waa daliil calى jawaazi qismaة اlaraadi walam yaqsim maka maka ma usan qaybina waa daliil isaguna mxu calى tarki ayb haddii maslaxa loo arko fadalla wuxuu tusay xadiidkaasi calى jawaazi اlamrayn labada arrimoodba inay bannaan yihiin qaaluu waxay dhaheen walardu dhulkuna laa tadkhulu fi اlghanaa'imi اlma'muuri biqismatiha dhulku soo geli mahayo khanaa'imta lays amray in la qaybiyo kuma jiro oo caamkaasi waa caam takhsiis galay wاclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa cumuumkaas takhsiis baa galay oo waxaan ku khasisaynaa nabigu inuusan qaybinin maka ayib waa culamada sidaa qabta culamadu waxay le me caamku waa caam uriida bihi khusuus takhsiisba ma ahba oo waxaa laga hadlahayaa maalka manquulka ah ama xayawaanka ama xoolaha kale ah ee wixii dhula meesha maba soo gelinba wاlfarqu bayna mxuu ahaayey alcaam اlmaksuus wاlcaam aladi uriida bihi alkhusuus farqi baa udhexeeya midka hore waxaa weeye mutakalimku marka u hadlahayaba wuxuu u jeeday jamiic maa yaslixu an yakuuna daakilan fi lafdi yuu u qastay marka waxaan dha waa taksiis baa galay lianna almutakalima khitaabkiisa iyo lafdigiisu wuxuu shamliyey jamiic alafraad afraad alcaam o dhan baa soo gelaya qasdan wa iraadat almutakalim baana hawshaa keenaysa bacdahaaba waxaan ogaanay in daliil khaasa uu yimid oo saarahaya qayb kamida ah qaybihii guda galay lafdiga caamka ah sida isnuhu jaءa alqowmu ilaa zaydan oo kale wey ayb ilaa zaydun ayib marka qolya saasay leeyihiin oo isnuhu wixii meesha gudo galayba wax ka reeba laakiin isnu wuxuu kaga duwan yahay marka hore wuxuu isagu u dhow yahay xagga macnaan caamka uriida bihi lkhusuus maa jaa alqowm markaad leedahay ruux aad ka soo reebayso ruuxa marka hore umada qasti inuu gudo galo xukumka hore ee muhbatka ah ama manfiga ah laakiin caamka uriida bilkhusuus waxaa weye marka horeba wax khaasa looga jeeday adun baa lafdiga cumuumkiisa u qaatay inuu wax shamlinaya mooyeen mutakalimki iyo ninkii hadlahayay iyo wuxuu oola jeeda arrin gooni ah aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum naasu dad gooni ah lafdiga markaad kor ka fiiriso jamiic man yuطlaq calayhi الnaas o dhan baa soo gelaya min xayu adalaal lugawiya laakiin aliraada alkhitaabiya albayaaniya khasistay oo arin gooni oo la jeeday qraaintu wabay cadaynhayaan marka caamun uriida bاkhusuuص waa maxay lafdigu caamba ha noqdee laakiin mutakalimku arin goonibu ogala jeeday caam la khasina waxaa looga jeedaa lafdigu markii hore uu ka hadlayay mutakalimku wuxuu u jeeday dhammaan afraadda gudagali karta lafdiga laakiin daliil kalaa tusay qayb ka baxaysa intaa un wey waaa looga jeedo marka waxay dhn wadaadahani maba soo gelinba oo xoolo dhulku loomaba jeedaba haniimama ma aha yidhaahdeen wاlarضu laa tadkulu fi اlghanaa'imi اlma'muuri biqismatiha maba soo gelayso ama waa laga taksiisiyey ama marka horeba loolama jeedin bal ilhanaa'imu hiy alxayawaan wاlmanquul hanaa'imtuna waa xayawaanka nool iyo waxyaabaha la qaadi kare xoolaha لأn اllaha tacaalى lam yuxila اlghanaa'ima nabigu ilahay haniima ma banaynin liummati gayri haadihi اlumma ummad aan ummadeedna ka ahayn wa axalla lahum wuxuu u baneeyey diyaara اlkufri wa ardahum wuxuu u baneeyey dhulka gaalada iyo guryahooda kama qaala tacaala wa axalla lahum diyaara اlkufri wa ardahum ummad khaniima loo baneeyey ma ay jirto wey annaga ka hor laakiin ummadihii naga horeeyey waxaa loo banayn jiray inay guryaha gaalada kale ka qabsano tagaan wix dhul ah laakiin xoolo nooloo hanima looma ogolay ummadda nabi maxamed ba u horreysa hanimo wax loo xalilo oo wax qaato xoolo nool iyo lacagba laakiin ummadihii nagu horreeyey qayb u bannaaneed baa jirto oo ah dadka ay ka adkaadaan iyo gaalada ay jebiyaan guryahooda inay qabsadaan oo degaan taasi waa arrin jirto hore hanimadii la baneeyey xaaraam tahaydna dhulku kumaba jiray dheh maxaa yeelay dhoolku waa la kala qabsan jiray ummaddii hore reer banu israiil muslimiinta ahayd gaalooyinku markay ka adkaan dhulkooda waa degi jireen waana qabsan jireen dhulku sidiisugu waa fasaxnaaba in la qabsado la dego haniimada la baneeye xaaraanta naga ahayd maalka la qaadun bay ahayd marka haniima waa magac khaasoo ku dhacaa xoolo gooni ah halkaasay rabaa inay dharaandhiriyaan kama qaala tacaala waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi idkuruu nicmat اllahi calaykum id jacala fiikum ambiyaa wajacalakum muluka waataakum maa lam yuti axada min alcaalamiin ilى qowlihi tacaalى ya qowmi idkhulu ard اlmuqadasaةa alatii kataba allahu lakum ay amara allahu amarakum اllahu dukhuulaha oo ilaahaydan amray inaad gashaan ama aad degtaan rabbi uu idmay ama aad qabsataan dhulkii markay gaala waa laga qabsan ard muqadasan ee baytulmaqdis iyo agaarkeeda taa loo badan yahay qolya waa aryaxa bay dhahaan qolya waa eliya bay dhahaan oo isla baytulmaqdiska ah qolyo urdun qayb ka mid ay ku sheegaan almuhim waxay ku muteen inay koonuhu muslimiin ahaayeen ilaahayna caabudahayeen gaalana ku jihaadahay ma aha wax shaksiyan kugu dhagan oo cirqi ama jinsiyada ma ahe waa wax muwaasafaad iyo wax lagaa hela ku xidhan weye kuntum khayra ummatin ukhrija linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watuminu biاllah intaa haddii lagaa waayo ummadda midka u liitaa tahay oo intaa lagaa waaya haddi tiibuu sheeku ka hadlaya idan aayaddan maxay tustay in dhulku gebigiisaba u banaanaa haniimo xaaraama uusan ahayn qabla ummati muxamed iyo bacdahaba وqاaل في dyaar فircوn وqوmihi وaardihim ilah wuxuu ka yidhi dhulkii fircawn iyo tolkii wuxuu ka yidhi kadalika وawrafnaha bني isrاaيiل faatbacuhum mushriqiin suuraة الshucarا dhulkii reer banu israiil baan ku wareejinay dhulkii fircawn iyo tolkii waxaan siinay muslimiinta reer banu israiil baan siinay oo ilaahay ku wareejiyey idan halkaa waxaa laga fahmay araadiyo dhulalku waa la kala qabsan jiray waa lala wareegi jiray haniimana laguma idlaaqi jirin maxaan lagu idlaaqaynin nabigaa caddeeyey inaan khaniimadan loo banaynin ummad naga horeysay aan loo banayn <clears throat> faculima waxaa la ogaaday ana alarda dhulku laa tadkulu inaysan gelaynin fi lghanaa'imi haniimooyinka walimaamu imaamka muslimka ana mukhayarun fiiha bixasabi اlmaslaxa khiyaar buu u leeyahay inuu qaybsho iyo inuusan qaybininba waqad qasama rasul rasulka wuxuu qaybiyey khaybar wa taraka makuu ka tegey wacumaru lam yaqsim cumarna ma uusan qaybinin dhulkii mxuu ahay ciraaq iyo sawaad اkuufa min sawaad craaq ba loo yaqaana iyo shaam iyo misrba bal aqaraha wuxuu ku daayay dhulkii calىa xaaliha siday ahayd wa daraba calayha wuxuu ku dhufto ku qoray oo ku waajib yeelay kharaajan mushkaayad iyo dalaga wax ka soo bax faaida soo saarto yaa lagu masruufaya mujaahidiinti waxaa loo daynayaa inay dadka laga qabto gacanta ku hayaan o ka shaqeeyaan sida yuhuudda ay khaybar oga shaqaynayso kale kharaajan kharash weeye ay khallatan faa'idatan mustamiran joogto ah fii raqabatiha qoorteedana ku dhegan beertaasa lagu xukumay sida ayada ah kharaajka marka haddii ataa dhinta mujaahidkii ka qayba dagaalka wiilkiisibaa yaa qaadanaya saan bay u socon kharaajkan marnaba isbedeli maayo waa lagugu leeh anaa kaa iibsaday adigii ii iibsaday baa kharaajka lagaa qaadi beerta ka shaqey intaas sanooyin kaa wixii kasoo soo bixi kara aduu qaado laakiin intaas waa inaad bixiso kharaaj waa kugu qodantay waa lagaa dhaxlay ninka dhaxlay baa haddana kharaaj ka rabnaa nin baad fiisad hebaysay ka loo siiyey mawhuubu la kasii qaadayna kharaajka beertaasay ku qoran tahay xukumkaa ka hadhi maayo kharaajan mustamiran ku dhegan fii raqabati luqunteeda yakuunu u ahaanaya lilmuqaatilati nimanka dagaalama mujaahidiinta fa haadaa macnaa waqfiha macnaha waqafkeedu waa sidaa ma aha waqafka laga hadlaya waqafkii aan la iibin karin e la kala dhexli karin e la agmari karin maahe waa waqafkii ka bedelan beerta waa la iibin waa la kala dhaxli waa la isisiin laakiin anagu meeshay gashaba kharaaj baan ka rabna ama dhaxal ama <laughs> lagu siiyo ama iibso kharaaj baa lagaa rabaa inaad <laughs> ka bixiso saasuu sheekh ujeeda laysa macnaahu ma aha alwaqfu aladii yamnacu diidahaya min naqli اlmulki fi الraqaba waqafkii ahaa beerta asalkee lama iibin karo lamana dhaxli karo lamana hibayn karo laakiin wixii ka soo baxa masaakiinta hala siiyo kii ma ah bal yjuuzu waxaa banaan baycu hadi اard dhulkan kharaajiga alard alkharaajiya in la iibiyaa banaan kamaa huwa camal اluma siday ummadda ogu dhaqantay waqad ajmacuu waxayna isku raaceen muslimiintu calى anaha tuuratu in dhulka kharaajiga laga dhaxlahayo wاlwqfu waqfiga caadiga asalka ana laa yurhu lama kala dhaxlo waqad nasa اimaamu axmed wuxuu caday raximah اllahu tacaala calى anaha yajuuzu waxaa banaan an tujcala sadaqan in meher laga dhigo arad alkharaajiya meher baad u bixin kartaa gabadh baad guursan maxaad u guursan beer weynoo hebel la layihahdo on leehan kugu guursanhaya way qaadatay beerta bay la wareegto kharaajkeedaa laga qaadi gabadh baa laga qaadi waxaan leenahay odaygii hebel ahaa en kharaaj ka qaadan jiray beertimadan la wareegin ha haddii aniga fajigaa lagu banaystay hawl noo taalla ma ah annaga waxaan ka rabnaa kharaaj baan kaa rabnaa saasuu sheekh ujeedaa calى anaha yajuuz waxaa banaan tujcala sadaqan wاlwqfu waqfkuna saxda ana asalka ana laa yajuuz ma banaan an yakuuna mahran fi nikaax inuu meher noqdo ma banaan lann meherku lama iibin karo lama wareegi karo lama sii bixin karo asalki waqfkan ujeeda waqfka meherka ah wlأna اlwqfa waqfigu inama اmtanaca baycuhu in la kala iibsadaa in la iibiyaa mancoonto reebt oo xaaraan noqotay iyo wanaqlu اlmulki fii raqabati lima fii dalika min ibطaali xaqi اlbuطuuni almawquufi calayhi min manfacatihi waqafka caadiga ah maxaa loo diiday in lasii iibiyo waxaa loo diiday in lasii iibiyo dadka lagu waqfay l dhulkaani waxaan ku waqfay masaakiinta dhulkan waxaan ku waqfay macalimiinta dhulkan waxaan ku waqfay musaafiriinta ibnu sabiilka agoonta muhaajiriinta mujaahidiinta tiri martida dadka khurabada koytada dadka aada sheegtay waxaa loo siiye dhulkaani inay dheefsadaan haddii la dhulki waa lasii iibin karaa oo axadkaa laga iibin waxaa meesha ku waayahaya dadka dhulka la siiyey ee dheebsanaya ninkii iibsaday baa la wareegi oo dheebsanaya laakiin ardalkharaajiya hawshu waa waa ka duwan tahay weliga dheebta waa soconaysa meeshay doonama ha gasho annagu nacfi maan le nacfigaan dhulkaa ninkuu raaco buu nacfigan raacaya kharaajka wuxuu ku qoranya kolba dhulka ninkuu raaco yaa qaaday hebel waxaa yaga bixi hebel buu sii siiye waxaa yaga bixi waan ku daba taagannaha ilaa uun hawshu ay adduunka saan bay ku socon dhulki laakiin saa lagu kaatag dhulki noocaas waa la baabiyey awqaaftii shaam tii ciraaq wxo dhan waa lagu tuntay gaaladii joogtay waxay noqdeen muwaainiin muwaaطinuun laadimiyuun waa maqasheen fahmi huweyd azindiq azindiq almisri warkiisa waa haysaan zanaadiqaasaa u yaacaysa waxo dhan waa la baabi'iyey awqaaftii shaam oo dhan shaam waqfiba u badnayd ilaa alimaam mdaqilciid iyo alcid bn cabdisalaam iyo nawowi iyo ay iska ilaalin jireen fawaakihda iyo khudaarta shaam ka soo go maxaa waxay u badnayd dul waqfi ah oo masaakiin iyo fuqaro lagu talagay iyo culimo ay lahaayeen iyo aytaam iyo cusra shuhadaa iyo cumyaan iyo muqcadiinta iyo waayeelada lagu talagala dhul waxaa jiray dhowr boqol ekar ku dhowaa oo iska lahaayeen lagu waqfay dadka indhoolayaasha ah, bes ah dad muxsiniin ay ku waqfeen dadka indhoolaha ah ama aan indho qabin aragga ilahay u ka qaaday ha laga biilo dhul waxaa jira loogu talagalo waqaf ku ahaa dadka curyaamada ah ee calaanka ah dhul waaa ti lagu aqbay dumarka muslimiinteen ahl lahayn in laga bilo wxo dhan waa la wareegey boqoro mxuu aha atraab iyo cumaaniyiin iyo eh, dalamo badan baa la wareegtay baabi'ey dulmi ku qaatay ilaa waagi dambe siyaadin bulqin marka qaadiga laga dhigay dimishq qaadiga looga dhigay ay wuxuu soo celiyey dhur intaasoo dimishq nuskeed baa laegdu soo celiyey markaas dhulkan labaatan sano ka hor bay qudaadii xukuntay in dowladdu leedahay oo waqfigii laga wareejiyo ilaa loo wareejiyo maal dowlad loo wareejiya waa ku qudaadii xunkutoo dhan kulligood waxay ahaayeen buui culamaa sulta wadowlay ahaayeen buui waxayna ka baqahayeen buui haday diidaan dulmiga oo boqor hebel sameeyey ay diidaan in la casilo mushaakan laga gooyo xilkan laga qaado ama ana wax dan kama lihi bu kulli waa baail waa in lasoo wada celiyo maanta haya casilo haduu doonayo masar baan iskaga noqonayaa bu oon beer kuleeyay tolkayna jooga maca salaama hal wadaado xanifa taageero gargaaray saaawi baa si fican oga sheekeeyey tarjamadiisa arinta iyada marka wadaadduhu in badanoo ka mida ah, ida akalat maxaa la butuun istaxyat اcuyuun carabtu saasay dhaheen ida akalat اlbutuun istaxyat اlcuyuun bay dhaheen hadday calooshu cunto indhuhu waa xishoodaa innaga maxaan ohan jirey af wax cunay xishoo cunay xishoo isku mid baynu nahay hawl badan baa jir macsuum ma aha alimaam taqidin subki baa asagu ka calacalay xilligiisi niman qudaad aha waxay yidhaahdeen ninka qaadiga awqaafta uu gacanta ku hayay dheheen wuxuu leeyahay cushurkeed awqaafta w cushurkeed u qabanaya tiscato cashaar meelihii logu tal ku bixinaya cushurna isaga haaulaai qudaatun fajara buui kuwa noocaa xukumay ee shaaficiyada iyo xanafiyada waa qudaatun fajara laa yuqtadaa bihim meel buu kaga soo haray marka yakuunu alcaalim faajir wاlqaadi faajir bidaliilihi dadku macsuumiin ma aha taana keeni mayso nin walba inaad tirada faajir wey keeni mayso waa ninkii hawsha ay ku cadaato hawsha aad culmadu waa ka digey adraci oo ahaa mxuu ahaay ardaygii taqiduni subki wuxuu ihi qudaatu zamaanina ka xadiid alcahdi biاlislaam zamaanka nabiga ku wejio qarnigii sideedaad nimanka maanta jooga buu ihi dad hadda qudaada ummadda xukume ee maxkamadaha fadhiya ee masale kala tuura ee dhiigga daadiye ee haweenka baneeye wax meheriye wax kala tuura dad hadda soo islaamay lamid yihiin bui diinba ma yaqaanaan adduunku hor calcal ka bilowday calcal dhoweyn hadda besa baashu ma ah kuwii xilligaa joogaas looga calacalaya ibn xajar ahaytima wuxuu ihi alfaqiih ashaafici wuxuu ihi wahada fii qudaati zamaanihi fakayfa biqudaati zamaanina hada buui xilliga hadda anagu aan marayno qarnigii tobnaad ah ila tobnaad bu madaxa kala soo baxay asagoo weliba ko tobnaad bu qayb ka soo galay xaalku muxuu noqon mxsewaxyaayb wuxuu dhan baa sii bedelhaya wuxuu dhan baa sii bedelhaya ibn cataar xaashiyadiisuu ku leeyahy calaa jamc jamac wuxuu leeyahay isagu eh, wuxuu dhintay kun laba boqol eh, kun laba boqol konton iyo afart shanti meelahaasu dhintay marka wuxuu leeyahay muslimiintu khayr bay kuso socdeen laakiin min sayin ilaa asaw usoo guurahayeen kunku makuu busa alqarn alcaashir makuu buuxsamay wixii ka dambeeyey waxaa burqaday bay fitan aan shuq lagu hayn baa soo baxsaday adduunka o dhan fasaad baa hadheeyey qudaadii culummadii dowladihii gaala doobinayso adduunka qabsano dadkii baabi'in balaayo aanan filaynin oo la sugaynin baa dhacday qarniga tobnaad waa runtii markaad fiiriso in taxawulka u daran muslimiinta ku dhacay waa afartan qarni u dambaysa waxaan baabaanay waagi hore marna waa riix jir waxaan riixayn dhul haddii la qabsado dhan baan ka biyo keeni jiray andars marka xagga lagala soo wareegey cumaan ba intay anaaduul ka dhaqaaqeen bay yurub ka soo wareegeen kor bay kasoo wareegeen ilaa yurub oo dhan khatar gashay oy damceen intay kasoo wareegaan faransiiska ka soo bilaabaan iyo talyaaniga ka soo wareegaan inay kasoo dhacaan turkiya ay soo galaan ay ka soo galaan dhanka muxuu ahaayey ay xuduudda ka leeyihiin hadda ugu xiga turkiya dhanka ka ah griiga igada griiga ka yahay griiga ma rabo griiga xagga qubrus weeye ma rabo xagga badda dood soo dhowrisaan rabaa talyaaniga ma talyan aggu jira waa insaniyo griigu griigu turkiga xukumi jirtay waa jasiirad yaroo midig ka aweey turkiga xagga ma jirto laakiin xagga badda oraba dowlad kale kaga aadan mxuu ahaay kaga aadan xagga baddan ka hadlayna albaniya iyo masdonia iyo maqdonia dhulkaa kaga aadan ya romaniinta dhulkaa kaga aadan ikaadi halkaas inay ka galaan intay soo jeexaan yurub oo dhanba inay barta isku xidhaan bay daeen ilaa bad iyo barri isku keenaan wayna ku dhawaadeen haddaan carab ku kici lahayn munaafiqiin carbeed iyo gaalo u tashatay iyo nasaaradii shaam fadhiday iyo aqbaadii masar fadhiyey iyo majuustii iyo duruskii ciraaq fadhiyey iyo yahuudii downamo fadhiyey waxaso dhan baa baabasho iskugu tegey gudaha laga cunay xarb alkhaarijiyay ku maqnaa markaasa gudaha laga cunay daakhilku hadduusan nabad qabinna kor kama dagaalami kartid bimacnaa laakiin wixii qarniga tobnaad ka dambeeyey inxisaab soo urursi godkaa meesha dama lagugu geli geedkaad gato waa lagaa fudinaya geedkaad gasho waa la saaraya mar kuruus lagaaga saaro iyo mir taanka lagaaga saaro iyo mar aaka lagaaga saaro w waa la baaba <clears throat> marka ilaahay subxaana wa tacaala ummadda khayr iyo wanaag siiyo guul iyo gargaarna deg dega ilahay subxana wa taala ku kaalmayo <clears throat> marka wuxuu ihi sheekhu taasaa loo diiday lakin ti haddii laga badbaaday arduna kharaaj ay noqotay waxaa weeyaan warku waa kooban yahay sheekhu wuxuu hi waliana alwaqfa waqfiga saxde asalka ah inama imtanaca baycuhu iibintiisu waxay mamnuuc u noqotay iyo wa naqlu lmulki iyo lahaanshaha in la raro fii raqabatihi lima fii dalika waxa ku jira naqlu mulki haddii mulkiga la raro oo laga wareejiye nin kale nin kale loo wareejiyo ama la iibiyo waxaa ku jira lima fii dalika min ibطaali xaqi اlbuطuun xaqi اlmasaakiin wاlfuqara baa ujeedaa dadkii lahaa ee xowlahan lagu waqfay ee asalkana dhowranayay nacfigana qadanaya wax waayay almawquufu lagu waqfi calayhim dushooda min manfacati manfacati alwaqfi wey wاlmuqaatilatu raggii dagaalamay mujahidiinta ah xaquhum xaqoodu dhici mahayo mana dhachayo fii kharaaj ardi buu la socdaa dhulku wuxuu soo sara laga qaaday weligii faman ishtaraaha ninki ard alkharaajiya iibsada saarat cindahu kharaajiyatan bay noqon weligeed waan gatay anaa iskale aad gadatid aad lahaatid laakiin anagu dhulkan waxaa noogu dhagan jizyo kharaajku waa jizyatu ardi wey kharaajku meesha jizyada caadiga dadka laga qaado alkharaaj waa jizya tukhad min araadi gabagabadu waa intaas <clears throat> faman ishtarahaa saarat cindahu ardan kharaajiyatan kamaa kaanat cinda albaayici sawaan ninki kaa iibiyey xoolo lagama qaadayna ha adigana mushtariga xoolaan kaa qaadayna falaa yabطulu buri maayo xaqu axadi axad xaqi min almuslimiina kamida bi hada lbayci asaga ah kamaa lam yabطul suusan u burin bilmiiraati dhaxalka awgii iyo wlhibati bixinti iyo wsadaaqi meherkiba arda kharaaji haddii kaa dhaxlo ama meher laga dhigo ama la beyciyo xaqi buri maayo jizyadii anagu walba ninkay raacdan ka qaadanaa wey wanadiiru haada kan waxaa la mid a ah. wanadiiru haada faaidada waxaa mooye lannu fuqadu waxay dhahaan alaslu ma banaano ihbaatu maa laa fi sharc ilaa binasin qaacidadaasay leeyihin ma banaano in la sugo xugum aan nadiir lahayn fi sharci ku lahayn ilaa binasin لأnنhu laa يجuuز إثbaaت ma laa nadira lahu fi الشharci إilaa bnasin لأn nusuusta iyado waa daliil mustaqil ah ma laa nadir lahu bay sugi kartaa laakiin masle اجtihaadiya iyo qiyaas iyo kuma sugi kartid bay leeyihiin ma laa nadir lahu fi شharci لأn waa naadir annagana waalaysaa bay ku leeyihin waxaan u keen miثaal wax lamida keen maxaa u dhow maxaad oga qiyaas qaadatay me anaa iska idhi socon mayso shaadi waa tashriic biالra'yi اmujarad tiibuu sheekhu ka cararaya marama ku fahansiinaya culi wanadiru hada kani waxaa lamida ah, baycu raqabati almukaatab ninka la kitaabeeyey qoortiisa waa la iibin karaa nin baa tiraa dad oole addoon ah dad xoole iinkita waa ku xoreynaya xoolihiiba xoogo markuu wadaba waad iibin kartaaba isagoo nusna bixiyey qaybna ku dhiman tahay ama weli aan bilaabin baad iibin kartaa nin kale kasii iibin kaa kale iibsaday iibsa isagoo mukaataba xoolihiibu wada hayaa war adoon baad noqotay waan ku tallaba kuleeyahy anoo mukaataba maaziltu mukaataba ku kalaa sii iibsaday weliga waa mukaatab ilaa xoolaa iska bixi mukaatab wey marka hawsha ard waxay la mid tahay ka bayci mukaatabi waad fahanteen bay la tahay waqad incaqada waxaa guntamay fiihi fi lmukaatabi sabab اxuriyati xuriyadii sababkeedii bilkitaabati buu ku guntamay oo marba haddii caqdigaa la galay inuu ninkan xoolaha iska bixiyo kadibna uu xoroomo ku dhammaystiro waxaa bilowday sabab اlkitaaba wاlxuriya bilowday sababkaa burin mahayo way beecu iyo hibadu ma burinayso fainahu yantaqilu waa wareegahayaa mukaatabkii ila lmushtari mukaataba kama kaana cinda albaa'ici walaa yabطulu buri mahayo man caqada wuxuu guntamay man caqada fii xaqihi min sababin man caqada wuxuu guntamay w fii xaqihi oo min sababi اlcidqi bibeycihi iibinta la iibiyey mukaatabna kaga bixi maayo ardada kharaajiyana iibinta la iibinayo iyo dhaxalka kaa dhaxlay kaga bixi mayso inay arda kharaajiyat wallahu tacaala aclam wa mima hada bilahi towfiiq